dersigii shalay waxaan soo marnay inuu mu'alifku yidhi fayuqaalu fiiha taaratan xarfun yaqtadi imtinaaca jawaabi liwujuudi sharطi watakhtasu biاljumlaةi اlismiyati almaxduufati اlkhabar waxay khaas ku tahay jumlada ismiyada ah oo khabarkeedu uu xadfan yahay haaliban lowlaa jumlada ka dambayda waa inay noqoto jumlo ismiye ah oo mubtada iyo khabar tusaale ahaan ka kooban khabarkeeduna waa inuu xadfan yahay haaliban haddaba haaliban muxuu ka wadaa wuxuu ku towjiihiyey shaarixu haaliban inuu ula jeedo mu'alifka jumlada mubtada ee khabarka ka kooban khabarku sida badan kown mudlaq uu noqdaa sida khaalibka ah waa inuu kown mudlaqa uu noqdo markaas uu kownka mudlaqa uu noqdana khabarkaasi xadafkiisu waa waajib laakiin waxaa khayru khaalib ah khabarkii inuu noqdo kown khaas ah markaas kown khaasa uu noqdana ma in la xadfaa mase waa la sheegi karaa xukunkeeda umuusan banbixin laakiin qaaliban macnaheedu waa sidaas ma fahamteen mubtada'a lowlaa ka dambeeya khabarkiisu waa inuu kown mudlaqa uu noqdo sida qaalibka ah markaasna xadafkiisu waa waajib waxaa dhici karta laakiin mararka qaar waa khayru khaalibkee inuu kown khaasa uu noqdo markaasna xukunkiisa umuusan banbixin waana mid uu ku miihaaliyey lowlaa zaydun saalamanaa maa salim mubtadii khabarkiisa kown khaasa muusan noqon waa khayru khaalibkii laakiin xukunkiisu muxuu yahay uma uusan banbixin mu'allifku laakiin meel kaluu ku sheegay oo ah awdaxu lmasaalik waxaan jeclaa markaa waxaan jeclahay mu'alifka inaan idiin soo naqliyo wuxuu ku sheegay fii awdaxi اlmasaalik wuxuu leeyahay wa amaa xadfuhu wujuuban khabarka xadfitaankiisa wujuuban loo xadfo fa fii masaa'ila dhowr masaluu ku jiraa ixdaaha waxay tahay an yakuuna kownan muطlaqan waa inuu khabarku kown mudlaqa uu noqdo wاlmubtada'u bacda lowlaa mubtada'una bacda lowla waa inuu dhaco naxu lowlaa zaydun laakramtuka wuxuu yidhi ey lowlaa zaydun mawjuudun mawjuud marka waa khabarkii mubtada'a waana kown muطlaq ama caam ah falow kaana kownan muqayadan hadduu kown khaasa uu noqdo khabarkaa wajaba dikruhu in la sheego waa waajib in fuqida daliiluhu haddii daliilku tusinaaya xadafkiisa uusan meesha oolin ka qowlika waadoo yidhaahda lowlaa zaydun saalamanaa maa salim khabarkii kown muqayada sooma noqon oo saalamana ah wajaba dikruhu waana la sheegay deliil meeshana ma yaallo haddii la xadfi lahaa tusinaaya shaarixuna kalaamka mu'alifka sidaasuu ku xambaaray inta waa la fahmay soo maaha haddaba masaladan waxaa ku jirta masaladan waxaa ku jirta saddex madhab saddexda madhab oo ku jirta waxaa soo naqliyey ibnu caqiil wuxuuna ku soo naqliyey sharaxa alfiyada wuxuu yidhi haddaba wa haada aladii dakarahu almusanifu fii hada alkitaab musanifka oo ibnu maaliga kitaabkan wuxuu ku sheegay oo ah min ana alxadfa bacda lowla waajibun ilaa qaliilan inuu waajib yahay in yar maahane huwa طariiqaة libacdi الnaxwiyiin naxwiyiinta qayb ka mid ah sidaas qabuu yidhaahday ilan mu'alifka wuxuu soo yidhaahday wa bacda lowlaa ghaaliban xatfu lkhabar xatmun wa fii nasi yamiinin dastaqar waxaana loola jeedaa uu yidhaahday lowlaa khabarkeedu inuu noqdo mar kasta kown muطlaq ah markaas in la xadfaana way badan tahay laakiin mar kasta waajib ma aha in kastoo luqo qaliila ay tahay waxaa bannaan in la sheego mualifu kitaabka saasuu wuu ula jeedaa u yidhahda shaarixa haddii markaa mubtada'ii khabarkiisii oo kown mudlaqa aad xadafto laxniga ku dhacday laguma dhihi karo ilan luqadii qaliilka ahayd baa ku socotaa markaas wa bacda lowlaa ghaaliban xadfu اlkhabar haaliban soo muusan dhihin haaliban shaarixu marka wuxuu ku xambaaray inuu ula jeedo kownkii waa mudlaq in la xadfaa badan laakiin haddii la sheegana waa luqo qaliil ah laakiin laxniga qof ku dhacay la dhihi maayo waxaana ka mid ah abyaadda ku soo aroortay nin shaacira inuu yidhaahdo lowlaa abuuka walowlaa qablahu cumaru alqat ilayka macaddun bilmaqaaliidi fiiri haddaba lowlaa abuuka aabbaha hadduusan joogi lahayn khabarkii waa kown muطlaq wamaca dalik waa xadfay luqadii qaliilka aheedoo marka ku socda sida qoladaan ay qabaan walowlaa qablahu cumar waa sidoo kale asna cumar ibnu hubayra oo ninka uu ammaana awowgiisa hadduusan joogi lahayn alqat ilayka macaddun bilmaqaaliidi qolada macad ibnu cadnaan la yidhaahdo hoggaanka waa kuu dhiibi lahaayeenuu leeyahay qoladaasi marka waxay qabaan xadfu اlkhabar inuusan shaad uusan ahayn yacnii inuusan laxni uusan ahayn ee tahay luqo luqooyinka ka mid ah sida qaalibkaana inay tahay in la xadfo waa luqada koobaad wuxuu uhi waطariiqaةu ثaaniya أna alxadfa waajibun daa'iman xadafku mar kasta waa waajib wainamaa وأna maa warada min dalika bغayri xadfin fi الظaahir muؤwal wixii ku soo aroora in khabarka la sheegayna waxay leeyihiin waa la awilaa mar kasta waxay leeyihin khabarku waa inuu kown mudlaqa uu noqdo wixii la arko inuu yahay khabar la sheegay ama laga dhigo kown khaas ahna waxay leeyihin kown mudlaqaha laga dhiga waana la awila khabarkiina mar kasta waa maxduuf waa midii ay ku awileen lowlaa zaydun saalamanaa maa salim waxay leeyihin waxaan ku awilaynaa lowlaa musaalamatu zaydin iyaana mawjuudatun maa salim mar kasta waxay leeyihiin waa hee lagama maarmaan khabarku inuu xadfan yahay waana jumhuuru sida ay qabaan waxay leeyihiin haddii aan awili kari weyno waa kala qaadaynaa haddii nin caraba uu yahay ninka warkaasi uu ka soo arooray oo muwaladiinta uusan ka mid ahayn oo uu ka mid yahay miman yustashhadu bikalaamihi wa shicrihi waa shaadaan leenahay saas daraaddeed adiga marka kuma bannaana haddii uu nin muwallada uu yahayna waxaan leenahay laxni buu ku dhacay qoladan iyo qoladii hore marka waa kala duwan yihiin la socdayaa qoladii hore haddii khabarka aa sheegto waxay leeyihiin waa luqo qaliila laakiin waa jaa'is laguma qabsan karo laxniga ku dhacday laguma dhigi karo qoladan waxay le maya laxniga ku dhacday wuxuu yidhahda waطariiqaةu الثaaliثa طariiqada saddexaad أna alkhabara ima an yakuuna kownan muطlaqan khabarku waxaan u kala qaadaynaa inuu yahay kown muطlaq ah ow kownan muqayadan kown muqayad inuu yahay fain kaana kownan muطlaqa wajaba xadfu kown mulaqa hadduu yahay in la xadfo waa waajib naxwu lowlaa zaydun lakaana kada ay lowlaa zaydun mawjuud wain kaana kownan muqayadan hadduu yahana faima yadulla calayhi daliil inuu deliil ku tusiyo owlaa inuusan deliil ku tusin fain lam yadulla calayhi daliil hadduusan ku tusin wajaba dikruhu waa in la sheego sida lowlaa zaydun muxsinun ilaya ma aataytu ixsaanku waa kown muqayada soo maa wax ku meesha ma yaallaan wain dalla calayhi daliilun haddii daliil tusina jaaza idbaatuhu wa xadfuhu haddaad doontan waa xadfi karta haddaad doontana waa ibaadin karta tusaale ahaan hal zaydun muxsinun ilayk ayaa lagu weydiiyey markaasaa waxaa tidhi lowlaa zaydun la halagtu zaydkaas mubtada khabarkiisu waa maxay muxsinun xaggeena laga fahmay su'aashii haddaa rabtan waxay leeyiin waxaad dhihi kartaa lowlaa zaydun la halagtu haddaad doontana waxaa leedaha lowlaa zaydun muxsinun ilaya la halagtu ibnu maalik kutubtiisa inta badanna madhabkanuu ku doortay waana madhabka ibnu hishaam uu ku sheegay fii awdaxi almasaalik sidaasuuna rajaxay shaarixuna waa midka uu ku xambaaray maxay kitaabkadda aan soo marnay lowlaa zaydun saalamana maa salim marka waxay leeyihiin sida badan waa kown mudlaqa inuu noqdo khabarku laakiin kown muqayada mararka qaarku inuu noqdaa ayaa dhici karta haddii uu noqdo kown muqayad ahna xukunkiisu waa intaasaan soo sheegnay hadduu daliil haysto haddaad doonto waa xadfi karta haddaad doontana iska dhaafi karta hadduusan haysanna wajaba dikruhu mafhuum maaha alkalimaةu الثaaniya kelimada labaad mima jaءa calىa arbacati awjuhin oo ka mida kelimaadkii afarta weji ku yimid in almaksuurati اlamza waa in oo hamsadeedu kasrisan tahay alkhafiifati nuun oo nuunteedana la fududay inna ma aha in fa yuqaalu fiiha waxaa la yidhaahdaa shardiyatun baa la yidhaahdaa wa macnaaha wuxuu yahay tacliiqu xusuuli madmuuni jumlatin bixusuuli madmuuni jumlatin ukhraa jumlo madmuunkeeda jumlo waxa ku dhex jira jumlo waxa ay tusinaya helitaankeeda in lagu xidho jumlo kale waxa ay tusinaya helitaankeeda haddii aad tidhaahdo zaydun qaa'im waa jumlo maa huwa madmuunu haadihi اljumla jumladan waxa ku dhex jira oo ay tusinaya waa maxay waa qiyaamu zaydin zaydun caalimun haddaad tidhaahdana cilmuhu hada huwa madmuunu hadihi اljumla haddaba wuxuu leeyahay jumlo madmuunkeed madmuunkaas helitaankiisa ayaa waxaa lagu xidhaa jumlo kale madmuunkeeda madmuunkaas helitaankiisa kaalatii fii naxwi in tukfuu maa fii suduurikum ow tubduuhu yaclamhu اllah haddii aad qaridaan waxa laabtiinna ku jira ama aad muujidaan yaclamhu اllah ilaahay waa ogaanaa laba jumlaan haysannaa jumlaةu sharطi wa jumlaة اljawaab tukfuu waa jumlaةu asharطi ow tubduuhuna waa ku cadfan tahay yaclamhu اllahna waa jumlaةu aljawaab haddaba tukfuu jumladaas jumlaةu sharطi ah maa huwa madmuunuhaa ikhfaa maa fii suduurihim soo saas ma aha ow ibdaa'uhaana waa ku cadfan tahay yaclamhu اllah jumladaas madmuunkeeduna muxuu yahay cilmuhu tacaalى haddaba helitaanka la helaa ogaanshaha ilaahay wuxuu ku xidhan yahay helitaanka la helaa ikhfaa maa fii suduurihim ow ibdaa'uhu ma fahanteen wuxuu leeyahay haddaba faxusuulu madmuuni اlcilmi meesha cilmi uu leeyahay ilan cilmigu waa madmuunkiie waxaa fiicnad inuu yidhaahdo faxusuulu madmuuni yaclamhu اllah yaclamhu اllah jumladaas madmuunkeeda madmuunkaas helitaankiisa madmuunkaas oo ah cilmigii cilmiga helitaankiisa mucallaqun wuxuu ku xidhan yahay bixusuuli madmuuni maa yukhfuunahu ow yubduunahu waxa ay qarinayaan ama ay muujinayaan madmuunkiisa madmuunkaas helitaankiisa madmuunkaas oo ah waxa ku dhex jira oo ah ikhfaa aw ilibdaa waa la fahmay soo maaha waxaa la mid ah haddaad tidhaahdo in yaqum zaydun ajlis zayd hadduu istaago waa fadhiisanaa yaqum waa jumlaةu الsharطi ajlisna waa jumlaة aljawaab haddaba yaqum madmuunay leedahay ajlisna madmuunay leedahay yaqum zaydun madmuunkeedu waa qiyaamuhu ajlis madmuunkeedana waa juluusi haddaba madmuunka jumlaةu الsharطi oo ah qiyaamuhu iyo waxaa isku xidhan madmuun jumlaة اljawaab oo ah juluusi taas macnaheedu marku wuxuu yahay jumladan jawaabka ah madmuunkeeda oo juluuskayga ah juluuskaas helitaankiisa wuxuu ku xidhan yahay jumlada hore oo yaqum zaydun ah madmuunkeeda oo ah qiyaamuhu xusuulkiisa anaad ma fahamteen waini shardiyatu inta shardiyada xukmuha wuxuu yahay binisbati ilى alcamal marka camalka loo fiiriyo an tajzima ficlayn waa inay laba ficil jasmido mudaaricayn ow maadiyayn ow mukhtalifayn labada ficil oo midna shardiga uu yahay midna jawaabku uu yahay laba mudaaric bay noqon karaan laba maadi bay noqon karaan waana kala duwanaa karaan waa kala duwanaa karaan waxaa loola jeedaa ficlu shardiga maadi noqon karaa ayadoo jawaabku mudaaric uu yahay ficlu shardiga ayaa wuxuu noqon karaa mudaaric ayadoo jawaabku maadi uu yahay wa maadiyayni oo mudaaricayni tulfiihima oo mutakhaalifayni wa yusama alawalu minhumaa labadooda kan hore labada ficil shardan baa lagu magacaabaa wahaani kan labaadna jawaaban baa lagu magacaabaa ficilka hore ficlu shardi baa la yidhaahdaa kan dambena jawaab waxaa la yidhaahdaa jawaab ficlu jawaab baa la yidhaahdaa haddaba waxaa kale jira ficlu shardi iyo jumlaةu shardi ficlu اljawaab iyo jumlaة اljawaab in qaama zaydun aqum haddii aad tidhaahdo in qaama zaydun haddaad tidhaahdo jumladaas wada socotaa waxaa la yidhaahdaa jumlaةu الsharطi laakiin qaamo keligiisa wuxuu yahay ficlu shardigii waxa jismaha qaadanana waa ficilka keliya jumlada oo dhan ma wada aha waana soo marnay aqum haddii aad tidhaahdo oo jawaabkii aad ka dhigtana jumladaas soo wada socota waxaa la yidhaha jumlaة الjawaab laakiin ficilka ficlu jawaabka waa ficilka mudaaric oo jasmisan marka waxaa kale jira ficlu sharطi iyo jumlaةu الsharطi iyo ficlu jawaab iyo jumlaة aljawaab wtaaratan mar yuqaalu fiiha waxaa la yidhahdaa naafiya baa li watadkhulu waxay gartaa calى اljumlaةi اlismiyati jumlada ismiyada bay gashaa kalatii fii naxwi in cindakum min sulطaanin bihada jumlo ismiye haddii ay gashana intii mukhafafadahayd waxaa la yidhahdaa naafiyo tusaale ahaan in cindakum min sulطaanin bihaada ay maa cindakum agtiina ma ahaanin min sulطaanin ay sulطaanu bihaada inay naafiyatana waxaa ku tusinaya minta meesha taallahay waa silo midna waxaa la zaa'idi jiray haddii uu ka horeeyo nafyi ama istifhaam hadda marka nafyi baa ka horeeya oo intii baa naafiye ah ay maa cindakum min sulطaan cindakumtaana waa khabar muqadama sulطaantaasna waa mubtadaءun mu'ahar wa calى alficliyati almaadawiyati jumlo ficliya oo maadina waa gashaa kalatii fii naxwi in aradnaa ilaa ixsaana in aradnaa ilaa ixsaanan intii waxaa ka dambeeya waa aradna oo ficil maadi ah ay maa aradnaa ma aynaan doonayn ilaa ixsaanan nafyi baa markaa aradnaa ka horeeya oo inta ah ilaada meesha taalla oo istinaa'iyada ahna istinaheedu waa istinaa'un mufaraq istina mufaraqna waxaa laga maarmaan inuu nafyi ka horeeyo intii oo naafiyada baa ka horeyda wاlmudaariciyati jumlo mudaariciyana way gashaa intaasi kalatii fii naxwi in yacidu الظaalimuuna bacduhum bacda ilaa guruura in yacidu الظaalimuun daalimiintu u yaboohi maayaan bacduhum qaarkood yaboohi maayo bacdan qaarka kale u yaboohi maayo ilaa quruuran haddaba yacidu ficilkaas mudaaric inta ka horayda waa intii naafiyada ahayd ee waxba jasmi maydo ilaan ficilkan mudaaricadda ma jasmisna in yacidu uu rafcisan yahay addaalimuunana waa faacilkeedii bacduhumna waa la beddelaa oo daalimiintaas baa laga beddelaa qaarkood qaarka kale u yaboohi maayo ilaa quruuran kedis maahee wax kale u yaboohi maayo wa xukmuhaa xukunkeedu wuxuu yahay alihmaalu in la himaaliyo camalfali maydo cinda jumhuuri اlcarab wa ahlu اlcaaliyati reer caaliyo wuxuu yidhaahday ashari fi saxaax wuxuu ku yidhaahday hiya maa fowqa najdin ilaa ardi tihaam wa ilaa maa waraa'a makka wa hiya alxijaazu wamaa waalaaha alu caleyh waxaa la yidhahdaa uu yidhaahday dadka degan najdi wixii ka sarreeya ilaa tihaamo la gaaro iyo wixii maka ka dambeeya oo ah xijaaz iyo wixii la xidhiidha wa ahlu lcaaliyati yucmiluunaha way camal siiyaan camalaa laysa reer caaliya way camal siiyaan camala leyse fayarfacuuna biha اlisma isimkay ku rafciyaan wayansibuuna alkhabar khabarkana waa ku nasbiyaan waxayna ka mid tahay alxuruuf almushabbahaةu bilaysa waxaana camal siiyaa reer caaliye oo keliya haddii jumlo ismiye ay kadib dhacdo isimkana waa ku rafcinayaan sida layse khabarkana waa ku nasbinayaan nasran ow shicran ama nasri ahaado hadal caadi ah ama gabay ahaado faالnasru naxwu qowli bacdihim qayb aya ka mida ah, waxay yidhaahdeen in axadu khayra min axadi ilaa biاlcaafiya qof qof kale ka fiican ma jiro hadduuba jiro wuxuu uga fiican yahay waa caafimaadka haddaba axadun isimkaasna kirada ah waa isimkeedii khayranna waa khabarkeedii faacadun ismuhaa wa khayrana khabaruha wa shicrunaa ka qowli shaaciri nin shaaciraha wuxuu yidhaahday in huwa mustawliyan calaa axadin ilaa calaa adcafi almajaaniin in huwa mustawliyan asagu ma aha mid maamula calaa axadin qof qof uu maamulo oo uu madax u yahay ma jiro ilaa calaa adcafi almajaaniin dadka waalan kuwooda ugu liita keliyuhu maamulaa xitaa majaaniinta wuxuu leeyahay aan ducafada aan ahayn xitaa ma maamulo majaaniinta kuwa ugu liita keliyuhu maamulaa nin buu haystaa fa huwa huwadaas ismu waa waa isimkeeda mustawliyana khabar waa khabarkeeda waqad ijtamaca way kulmeen in ishardiyatu wa in inaafiyatu fii qowlihi tacaala bay ku kulmeen walain zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdi walain zaalataa haddii samada iyo dhulku ay zuulaan in amsakahumaa labadooda ma celiyeen min axadin qof ma celiyeen min bacdihi dhulka iyo cirka allah baa haaya haddii marka ilaahay uu sii daayo cid celin lahayd markaa kadib ma jirto faإn adaakhilatu calىa zaalataa inta oo zaalataa gashay shardiyatun waa shardiyo wa in adaakhilatu inta gashay calaa amsakahumaana naafiyatun waa naafiya waxaana soo sheegnay inta naafiyada ah inay gasho jumlada mubtada ee khabar ka kooban sidoo kalena ay gasho ficilka maadiga ah jumlada ficliyada oo ficilka maadiga ku bilaabata sidoo kalena ay gasho jumlada ficiliyada ee ficilka mudaaric ku bilaabata hadda in amsakahumaa ficil maadigae gashay ay ma amsakahumaa wala in zaalata intaa wuxuu sheegay inay shardiyay tahay jawaabkeedii aaway haddaba ayna jawaabuhaa inta sharطiyadaas oo jawaab uma baana aw jawaabkeedii ya haa idinkaa laydinka rabaa ya maya ma xadfana ya in amsakahmaa miya difac maxaa loo geli waaye waxaa jirta qaacido oo naxwi ah qaacidada naxwiga waxay leedahay haddii ay kulmaan shardi iyo qasam meeshan hadda qasam baa yaalla laamta meesha taallaahi waa laamtii gelayday jawaabulqasamka haddii ay kulmaan qasam iyo shardi mid kastoo ka midana jawaab uu u baahan yahay shardiguna jawaab uu baahan yahay qasamkuna jawaab labadooda kan hore ayaa jawaabkiisa la sheegaa kan dambena jawaabkiisa waa la xadfaa yaa horeeya ma qasamkaa ah horeeya mase shardigaa ah horeeya qasamkaa ah horeeya qasamka jawaabkiisii baa la sheegay oo ah in amsakahumaa min axadin min bacdi intii shardiyadayna jawaabkeedii waa xadfan yahay calaa haadihi اlqaacida wa yuqaalu fiiha waxaa la yidhaahdaa mar ويuqaalu فيiha taaraةa mar waxaa la yidhaha mukhafafaة min الثaqiila marna waa mukhafafa min الثaqiila kalatii binaxwi sida midda ku jirta qowlka ilaahay wain kula lamaa layuwafiyannahum fii qiraa'ati man khafafa الثaqiila haqiilada qoladii fududayday qiraa'adooda wa inna lama rabo wa in kullan ayaa la rabaa yaa waayo qolada takfiifiday inta wa huwa mankaasi wuxuu yahay alxaramiyaani labadii nin oo xaramka loo nisbeeyey oo kale ah naafic ibnu kaiir naaficna waa qaari'u lmadiina ibnu kaiirna waa qaari'u makka iyo wa abubakrin oo ah caasim saddexdoodu waxay akhriyeen wa in kullan lamaa intii marka waa mukhafafa min ahaqiila haddii la fududeeyo waxaa badnayd in la ihmaaliyo laakiin in la icmaaliyana way bannaaneed jaaza icmaalu haddaba la camal siiyey kullanna waa isimkeedii lamaana waa khabarkeedii wayaqilu icmaalu icmaalkeeduna waa yarya camala inna almushaddada innadii mushadada camalkeeda inay samaydana inay camal fashana waa yar yahay oo ah min nasbi اlismi wa rafci اlkhabar ka hadihi اlqiraa'a fakulan ismuha wma bacdahu khabaruha wa min wuruudi ihmaaliha ihmaalkeeda meelay ku so arortay waxaa ka mid qowluhu tacaala in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid in kullu nafsin lamaa calayha xaafid fii qira'ati man khafafa lama wa huwa naafic wbnu kahiir wa abu camrin wاlkisaa'i wa khalaf wayacquub fakulu nafsin mubtada wa mudaafun ilayh kulu waa mubtada nafsin wa mudaafun ilayhi wa jumlaةu lamaa calayha xaafidna waa khabaruhu waa khabarkeeda la calayhaa xaafid iyadoo la iriyay ka dhigantaa jumlada suqrada ah oo mubtadaya khabarka ka kooban waa fii maxalli rafcin khabaru اlmubtada calayhaa marka waa khabar muqadam ah xaafidna waa mubtadaء muؤahar wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabri fii maxalli rafcin khabaru اlmubtada alأwal oo ah kulu nafsin wamaa silaة maana waa silo waa silo muxuu ka wadaa waa zaa'id waa adigoo yidhi oo kale in kullu nafsin lacalayhaa xaafid waa sila jii'a biha lلtaqwiyati wالtowkiid wataqdiir wuxuu yahay in kullu nafsin lacalayhaa xaafid naf kastaahi xaafid baa korkeeda ahaaday wa ama man shadada lama lamaa qofkii shidamiya wa huwa abu jacfar wabnu caamir wacaasim xamza fahiya ay in cindahu naafiya haddii la yidhaahdo in kullu nafsin lama intii marka waxay noqonaya naafiyo walamaa iijaabiyatun lamaana waa iijaabiyo iijaabiyo wuxuu ka wadaa waahee istinaa'iye waaye in kullu nafsin lamaa ay maa kullu nafsin naf ma jirto lamaa ilaa haddayba jirto calayhaa xaafid xaafid baa korkeeda ahaaday saasay noqonay wataqdiir wuxuu yahay maa kullu nafsin ilaa calayhaa xaafid saasuu macnaheedii noqonaa waana soo marnay wallahu aclam halkaas ka joogna